ashirki shirkiga iyo gaalnimada waxaa ka mid ah lubsulxalqati garaangir in la xirto walkhayti dun in la xirto wa naxwihimaa iyo wixii la mid ah xalqada iyo garaangirta lirafci lbalaa'i balaayo joogta suulinteedna loo xirto oo dafcihi ama midaan joogin difaacideed iyo ka loo xirto baabkan iyo abwaabta ka dambaydaaba muhim jiddan weeye masaa'il waaqic ah oo aad dadku ugu badan yihiin ayna ka hadlayaan awal qawaacid guuday u badnaa ee masaa'ilkan idinka soo hadlayay baabkan wuxuu ka hadlaa dadka gabal waxaa jira waxay xidhanayaan garaangir yar dil yaroo wareegsan oo maar ah ama dahab ah ama wax kalaa ah. waxayna u xidhanayaan laba arrimood midkood mid hadda inay ka suulido ama dhibaan hadhahayn laakiin ay ka cabsanayaan inay ka hortag u noqoto sidaasay samayna maartayna u badan tahay maarta qaar yaroo dalow yaroo madow oo fuustooyinka saliidda lagu keenay afkeeda laga baxsha xataa waa jiraan xirta fuustada saliidda lagu keenay afkeeda dalow yar oo madow oo caag madow ah oo laga baxsho qaaraa xirta oo isla dalow difaaci caaggaas yarkaahu madow dalow difaaci qaaraa xirta marka arrintaas inay shirkiga ka mid tahay uu baabkaanu ka hadla wa qowlullah iyo ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana qulli nabiga subano afara'aytum gaalo bal iiga warrama mushrikiinow iiga warrama ma ladii kii tadcuuna aad tuugaydaan waxyaalaha aad tuugaydaan min duuni illaah alla qayrkiis xaal ay ahaadeen in araadani allaahu allah hadduu ila doono bidurin dhib hal hunna ma yihiin kaashifaatu durihi ilaahay dhibka uu keenay kuwa faydi kara kaashifaatu durihi allaah durkiisa uu keenay kuwa faydi kara ma yihiin ow araadanii biraxmatin haddii ilaahayse naxariis ila doono hal hunna mumsikaatu raxmatihi ma yihin kuwa raxmadda ilaahay iga cesho kara qul waxaa tira nabiga suubanow xasbiya midka aniga igu filano allaahu waa allah keligiis calayhi korkiisoo kaliya ay yatawakalow tala saartaan almutawakiluuna kuwa tala saarana quli nabiga suubanow afara'aytum gaalo bal iiga warrama maladii kii tadcuuna aad tuugaydaan ood caabudaydaan min duunillaahi alla ka sokay xaal u ahaaday in araadaniyaallaahu allah hadduu ila doono bidurin dhib dhib xanuun cudur cabsi dhibaato hadduu allah ila doono hal hunna ma yihiin kuwa aad tuugaydaan kaashifaatu durihi allaah durka uu asagu keenay kuwa faydi karoo iga celin kara ma yihiin ow araadanii biraxmatin haddii ilaah naxariis ila doono hal hunna mumsikaatu raxmatihi allaah raxmadiisa kuwa iga celi kara oo ihayso kara ma yihiin quldhi nabiga subanow idinku alla qayrkiisa haddaad tuugteen gaalo xasbiya aniga midka igu filanoo allaahu allah weeye keligiisa igu filan cid kaleeta tuugi maa kaalmana kama rabo calayhi alle korkiisaoo keliya ay yatawakalu tala saartaan almutawakiluuna dadka wax tala saaranaa aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku calaamadeeyey ahlu shirkiga bidacwati kayrillaah alla kayrkiisa inay saasu calaamad uga dhigay mushrikiinta calaamad wuxuu rabbi uga dhigay inay ilaahay qayrkiis tuugaan waxaana ilaahay noogu sheegay subxaana axadka la tuugaa ama la caabudaa waa in uu leeyahay sifada ah wuxuu wanaag kula doono inuu ku sii karo wuxuu dhib kula doonana uu kugu ridi karo wuxuu wanaag kula doono wa inuu ku sii karo wuxuu dhibaato kula doonana waa inuu kugu ridi karo hadduu ku noco waa inuu wanaagga kaa cesho karo dhibaato kugu sallidi karo hadduu raalli kaa yahayna waa inuu dhibka kaa celi karo dheefkana ku sii karo axad kaasaa mudan in la caabudoo la tuubo kaa sifadaas lena waa allah kaa sifadaas lena waa allah sidaas darteeda ma suubado in la caabudo uma suubado allaah cid aan ahayn cid aan allah ahayn sidaasaa kitaabka alle amraa sunnada nabiguna amartaa salafkii saalixaaya ummaddan iyo a'immadiisiina sidaas ayay u fahmeen diinka allah sidaas ayay u fahmeen diinka allah wa an cimraan ibni xusayn ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalama ra'aa rajulan nin ayuu arkay nabigu ninkaasoo fii yaddii gacantiisa xalqatun garaangir ay ku sugan tahay garaangirtaasoo min sufrin maar ah fa qaala nabigu wuxuu yidhi maa maxay tahay haadihi garaangirtaanu qaala ninkii wuxuu yidhi min alwaahinati qalow aan ka gashaday fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi inzixaa siid fa innahaa ayadu laa tasiiduka kuu siyaadin mee ilaa wahanan dacfi iyo jiro maahane fa innaka adiga low midtaa haddaad dhimato walxaalna aad dhimato hiya garaangirtaanu calayka korkaaga ay ku sugan tahay maa aflaxta ma liibaanaydid abaddan weligaa liibaani maysid rawaahu axmed ayaa wariyey bisanadin sanaduuna ku wariyey sanadkoo laa ba'sa bihi aan dhib lahayn oo xasan noqonayo sidaas ula jeedaa sheikhu sanad xasan noqonaa ahlucilmi badan ayaana qawiyeeyey xadiidkan ibnu xibbaan saxiixiisa uu ku soo saaray xadiidka oo saxiix inuu u arkaa xaakimna asna wuu saxiixiyey xaafidu dahabina wuu ku waafaqay inuu saxiix yahay ibnu muflixna furuuca uu xasan kaga dhigay asheekh maxamed ibn cabdiwahaabna waa naga aragnayo bisanadi laa ba'sa bihi ayuu yidhi sulaymaan oo taysiirulcasiizi xamiidka shiika iskalena wuu qiray asheekh cabdiraxmaan ibnu xasanna wuu qiray sidoo kale way jiraan ahlucilmi kale oo ku khilaafay oo sanadka daciifiyey cilana ka dhigay almubaarak ibnu fadaala almubaarak ibnu fadaala uu xadiidka ka wariyey xasan اlbasri waxay leeyihiin xasan اlbasri marka uu ka wariyey can uu uga wariyey tadliisuuna ku jira oo mubaarak ibnu fadaala mudallis uu ahaa ay leeyihiin inkastuu yidhi akhbaranii cimraan ibnu xusayn xasan wuxuu i yidhi akhbaranii qaala akhbaranii waxay leeyihiin halcilmiga daciifiyey qaala akhbaraniidaas almubaarak ibnu fadaala ayaa la tafaruday ee ruwaadda kaleeto can ayay ku wariyeen xasana wuxuu can ku wariyo lama aqbalo oo tadliis ayaa lagu tilmaamay markaa adugu cilalkaas ayay sheegeen iyo kuwo kaleba culamada daciifada sheekh naasira ka mid ah sheekh naasirudiin ayaa ka mid ah laakiin ahlucilmiga qawiyeeyey inay ka jawaabaan ayay isku dayeen cilalkaas oo waxay idhaahdeen almubaarak ibnu fadaala min almukiriina can اlxasan xasan basri dadka wax badan ka wariyayuu ka mid oo laasimay afar iyo toban sano wax ku dhow ayuu laasimayey marka riwaayadiisa sanaaca lagu xambaari xasanu basrina cimraan ibnu xuseyn inuu wax ka maqlay ayaa saxiix ah sida ay yidhaahdeen in badanoo muxadisiinta ka mida sida bazaa ibn khusayma ibnu xibbaan xaakim iyo kayrkood oo xaakim wuxuu yidhi akaru mashaayikhina calaa ana alxasana samica min cimraan aarka mashaayikhdeennu waxay ku sugnaayeen inay yidhaahdaan xasan wax waa ka maqlay cimraan ibnu xusayn sidaasuu musadraga ku leeyahay marka khilaafkaas yar ayaa ku jira xadiidka wa can cimraan ibni xusayn radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga ra'aa rajula nin ayuu arkay nin koofiyadii gacantiisa xalqatun garaangir ay ku sugan tahay garaangirtoo min sufrin maar xalqada waa shayga wareegsan bir yaroo wareegsanoo maarah uu gacanta ku sita nabigu sal allahu calayh wasalam markii uu arkay faqaala wuxuu yidhi maa haadihi tanu arintaas marka waxa ay tahay qofka shay hadduu arko intuusan inkirin waa inuu weydiiyo qofka ficilka uu ku arkay maxaa yeele waxaa dhici karta waxaan munkar ahayn inaad munkar u fahamto shaygu hadduusan munkar iska qaciya ahayn qof markaad ku aragto sunnada nabigu waxay tahay sala allahu alay waslm in la weydiiyo qofka oo la yidhaha war waxaan waa maxay si aan waxaan munkar ahayn aadan munkar ugu qaadan nabigu waa weydiiyey xaad u sidataa wey qaala ninkii wuxuu yidhi min alwaahinati qalawdan ka ka sitaa oo sababtan u sitaa waa qalow waahinada waxaa la yidhaah xanuun garabkaas ilaa cududda ilaa dhudhunka ku dhaca gacanta kaasaa la yidhaahdaa abu sacadaad wuxuu yidhi alwaahimatu cirqun ya'hudu min almankibi wa filyadi kulliha waa xanuun garabka ilaa gacantoo dhan ku dhaca ka soomaalida gobol ka mida qalow ay yidhaahdaan marka xoga gacanta inay hoos u dabcaydo oo ay jilcaybad u qaadanayn noocanna waxaa is leedaha gacanta waa dabacday foosay u dhacda xanuunkaasaan qabaho xanuunkaasaan ka gashaday soomaalidana way ku badan yihiin dad sidaas u gashada maar iska daaya caag yaroo madow oo fusooyinka saliidda lagu soo afmeeray siaysa saliidda u daadin oo lagu soo afka looga soo xihay kaasay gashanay iyagoo naf ka raadina oo isla amay xanuunkaas garabka ah, amay wax ka qabataa taasaan u sitaa wy marka nabiga way u caddaatay arrintii markaanu marka toos u inkirayaa faqaala nabigu wuxuu ihi sala allahu calayh wasalam insixhaa siib fa innahaa garaangirtaanu laa tasiiduka kuu siyaadin mee ilaa wahanan dacfi maahane wax kale kuu siyaadin mee siib wax aan dacfi ahayn kuu siyaadin mayde saasuu ku yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka taasna waxay caddaynaydaa wax aan cudur iyo dacfi ahayn ma siyaadinaydo bahashaas waxaa ilaahay ku ciqaabayaa dadkan binaqiidi qasdihi qasadkiisii uu u qaatay wax ka soo horjeeda ah, wax ka soo horjeeda meesha uu asagu islahaa xoog aad ka heshid oo cudur ha kaa qaado dacfi iyo cudura usii siyaadinay dacfi iyo cudur ayay usii siyaadinay sidaas darteeda waxyaalahaas la xidhxidhanaa oo aan sharciga islaamka ku soo aroorin buddiga tajrubadana aan lagu ogaanin waa shirki mana bannaana shayga sababta ah ee caafimaadka sababta u noqonaa laba dariiqaa lagu ogaadaa dariiqa sharcigaa faatixadu waa ruqya nabigaa sheegay sala allah alay wanuzilu min alqur'aani ma huwa shifaa waraxmatu lilmuminiin qur-aanku waa caafimaad malabku waa caafimaad fiihi shifaa linaas dariiqo sharcigaha lagu ogaaday faatixadu inay caafimaad tahay qur-aanku caafimaad yah malabku caafimaad yah xadisawdadu caafimaad tahay dariiqo sharcigaha lagu ogaaday waxyaalana waxaa lagu ogaadaa tajrubada oo ee ahlu khibrada ah waa la tijaabiyey la tijaabiyey waxaa la ogaanaa shaygaanu in shaygan dawo u yahy waxaa lagu leeyahay shaygan haddaad isticmaasho caloosha waa baxe waa mushil dadka ahlu khibrada ahaa ee dibiga iyo caafimaadka aqoonta ulahaayo ku taqaqusan yahay cilmi ku gaaray qofkan hadduu isticmaalo waa ku dawooba kanu hadduu isticmaalo waa ku dawooba kanu waa ku dawooba sharciguna ma diidin kaasna waa ogoli waa shay qadar ahaan caafimaad u ah tajribaana lagu ogaado intaas waxaan ahayn haddaad sabab ka dhigato waa shirki hadaad tidhaahdo dawu sabab u yahay waa shirki hadaad tidhaa isagaa dawo keenayana waa shirki akbar ah labadaas wax aan ahayn haddaad tidhaahdo dawaa ku jirta laba loo kala qaada hadaad tidhaa isagaa daatadiisa tacfiir lo caafimaa waa shirki abar ah mukhrij can ilmil ah oo islaamka looga baxo daa tira asagu wax ma caafi kara laakiin sabab weeye waa shirki asqar ah oo shirkiga weyn ka yah waa xaaraan qacna marka labadaas wax aan lagu ogaanin caafimaad lagama raadi karo sharcigu wuxuu sheegay waa sabab sharciga lagu ogaaday wixii qadar ahaan ilaahay dawageliyey oo dadka ahlu khibrada ahee ku taqaqusay caafimaadka ay xaqiijiyaan shaygaanu inuu sabab u yahay dawadaanna waa la ogolyahy haddaan harcigu diidin haddaan sharcigu diidin waa la ogolyahy labadaas wax aan ahayn lama ogola lama ogola sidaas darteeda waxyaalahaas dadka ku xirxiran ood u jeedaan oo dawada laga raadina waa shirki waxaa ugu horeeyo ka mid ah biyaha qalada ku jira oo badda laga keeno oo dukaamada iyo guryaha suran oo la leeyahay il ay celinayeen il ah. in qofkan la cawriyo ama la qumayaysto ama la ilaysto ay celinayaan waa shirki biyahaas inay wax celiyaan haddaad aaminto waxaa kamid ah dumarka umula oo kaleeto waxyaalo loo xirxiro xargo iyo caruurta yararkaahoo dhasha sida xildiidda oo kale oo la jinay celinayeen ah, xildiidda oo kale xildiidda oo kale iyo waxyaalo badan oo kale dumarka umula iyo caruuraha yaryarkaa iyo in loo xiro gacmaha loogu xiro waad arka iyagoo kolmaho ka laalaada ah, waa shirki ah, waa shirki banaanka yaal sababtoo ah waxay aaminsan yihiin inay wax celinayaan jibay celinayaan isleeyihin xildiidan ah, xargahan kolmaha laga laalaadina la xirxiraa oo hooyada umusha caloosha loogu xirin oo kacanta loogu xirin oo waxa weye madaxa looga mudi midida oo laba wejinay hortaagan yahay midi meeshaas ku wareejin ka hortaagan ah. waxaasoo dhan waa shirki biyahaas meesha suranoo laleeya inay celinayaan waa shirki ma celi karaan ma celi karaan biyahaas marka qofku waa ilaahay inuu ka baqo oo uu ilaahay ku xirnaado rabbina tala saarto nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam fa innaka adiga low midta haddaad dhimato walxaal hiya garaangirtii calayka korkaaga ay ku sugan tahay ma aflaxta liibaani mayse ma liibaanido iyagoo xargahaasu kaa laalaado waxaas kolmaha kugu xirxiran aad wanaag ka sugaydo oo nacfi ka rajayn haddaad dhimato liibaani maydo waa khasaarta anadda weliga rawaahu axmeda wariyey bisanadin laa ba'sa bi sanad aan dhib lahayn oo kaloo xadiisku ku tusaa nabiga sala allahu calayh wasalam munkarka siduu u suuli jiray mu'miniinta nabiga raacdayna taasaa laga rabaa nabigu siid uu ku yidhi ah, ka xishoona iyo ama caraar ahaan sidee ogaadi marab halkan laga fiicfiican yaha la yidhi waxaasu warkii nabiga maaha dariiqadii nabigana maaha sala allahu alay slam ah, qofka inaad tirado fiiri harkayda qof daaci sheeganaya oo waxa weeyaan intaasoo qardhaasya iyo makaraanaa qof ay ka laalaadaan wato hadda qofka ma u sheegti uleeya waa dida hayga didin hayga didin tartiiba loo wadaa ah, tartiiba loo wadaa isaga iska nici doona marka khaalia lagu xiro maluuq inuusan wax awoodin isagaa garab doona ee iga leexayga w waxaa isweydiin leh yaa ku damaanad qaaday inuu noolaana ila u garto adiga hadda haddaad u sheegto oo tira walilaahi ka cabso waa shirkiya ka tahay o adaa badbaadaya horta waajibkaageed gudat adigu waa badbaade labo asaguna inuu yeelaan la arkaa laakiin waa ka aamusta uma sheegin han iyo toban kolmooda ku xihan waxaasu aaminsayn kaasaa tii markuu wax fahmasada kaari doono iga leh haiga didin sidii caawa ku dhinta hmm. maba dhacay ninaaba yidhiba gobolaan joogi jiray yii jaamacadna waa ka soo bax gobolka wuxuu quraafada iyo shirkiga sayidka ah nin aan iskala saaxiibo waxaan is horta kan ka dhaadhicido wanaagga iyo tawxiidka isagaa dadka u sheegaya kiyaan iskala saaxiibo shaah iskala cabaaho oo ilaahay in lagu xirnaada waa fiicanta waa u tartiibiye toban san maraan daba socday shirkigiina uu sayid ka yahi habeenkii dambe iga dhintay isagoon hal masale ka harin soo ma jeedi markaasaan idi yuu yidhi allay leh ninkaan asagu tegi ilaahay horteg laakiin adugu maxaad ilahay la hortegi doonta ta xaqa u cadayda kaama diida u foos maxaad ilaahay la hortegi doonta aniga murugo u dhintay marka xaqiiqadu waa saas xaqiiqadu waa saas dadku waxaa la rabaa ilahay inay ka baqaanoo dadka diinka siduu yahay ugu sheegaan dadka inay hanuunaan rabbi u taala aduu ma hanuuni kartid adoon caayin aflagaadayn dadka runta u sheeg diintaa ka been sheegi runta u sheeg ah, runta u sheeg taasaa dantu ku jirta taasaa dantu ku jirta nabigu marka siib ayuu ku yidhi waa inaad sidaas tidhaahdaa war iska siib dheh inuu yeelo iyo inuusan yeelin rabbi u taalla ee adiga kuma taalla yushii walahu axmed waxaa u sugnaaday imaamu axmed can cuqbata bni caamir cuqbat bni caamir wuxuu ka wariyey marfuucan xaalu yahay xadiidkeesu mid nabiga loo kor yeelay man tacallaqa qofkii isku xidha oo qalbigiisa ku xidha tamiimatan makaraan ama qardhaas ama xirsi falaa atama allaahu lahu ilaahay uma taam yeelo danihiisa ilaahay danihiisa uma taam yeelo waman tacallaqa qofkii isku xidha wadacatan aleel aleel falaa wadaca allaahu lahu ilaahay deganaan iyo xasilooni ugama tago xadiidkan waana xadiis saxiix ah nebi moxamed wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalam man tacallaqa tamiimatan tamiimadu waa warqad inta wax lagu qoray qofka loo xidho oo laleeyahay dhibaatay ka celinay waa warqad inta wax lagu qoray qofka loo xidho oo la leeyahay qofkan ayay dhibaato ka celineen sidaas aa loogu xidha xadiidkuna waa xadiid saxiixa ahlcilm badan ayaa saxiixiyeen xaakimaa saxiixiyey xaafid dahabiyaa ku waafaqay xaafid mundiri fi tarkiib watarhiib wuxuu ku yidhi isnaadu jayid nabi moxamed marka wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam man tacallaqa tamiimatan makaran qofkii xirta ama xirsi ama qardhaas waa warqad inta wax lagu qoro dadka loo xidho oo las leeyahay dhib hadda joogaa ku suula ama dhibaato soo socota ay ka hortegin oo hortaagnaani taasaa waxaa la yidhahdaa qardhaas ama xirsi ama makaraan waxa lagu qorayo haddee sharci ma dhihin ha la qoro oo lama leh maxaa lagu qoraa qofo waxbuu ku qoraa qaar qur ay ku qoraan qaar waxay ku qoraan yahu yahu yahu qaar siiro siiro siiro siiray ku qoraan qaar asmaa jinniyay ku qoraan qaar waxay ku qoraan asxaabulkahfi magacyadoodii waxay ku sheegayaan midba waxbuu ku qora hadba midka un qorayay qusayda marka waxaas hadii waxa lagu qoray uusan ahayn qur'aan asma ilaahay sifaat ilaahay uusan ahayn waa shirki waana xaqiiqo inuu shirki yahay waana xaaraan hadduu qur'aan iyo asma ilaahay iyo sifaat ilaahay iyo kelimado macnahoodu xaq yahay uu yahayna waa soo socdan waa ka hadlaynaa qowlka sawaabkaana asna waa inuusan bannaanayn laakiin shirki maaha ee si kaluusan u bannaanayn laakiin marba haddaan qur-aan iyo asmaada ilahi sifaada ilaahay lagu qorin waa shirki waxaas dadka ka laalaada ujeedaan waa shirki odayaasha dhexdu ugu xihan yahay hooyooyinka gacmaha iyo surka ugu xihan yahay caruurta qoorta uga laalaado waxaas waa shirki nebi moxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalam man tacallaqa qofka isku xidho qalbigiisa ku xidha tamiimatan makaraan falaa atama allaahu lahu ilaahay dantiisa uma dhammaystiro danta uu leeyahay oo ah dala soo socotuu kaa celinaa ama mid joogtuu suulinaa dantiisa ilaahay uma dhammaystiro nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay jumladaasu ama waa khabariyo ama waa ducaa'iyo haddii la yidhahdo waa ducaayo waa habaar nabi haddii la yidhahdo waa jumla khabariyana nabiga noo qabraa oo wuxuu leeyahay waxaad ogaataan qofka xirta inaan ilaahay u dhammaystirayn danihiisa ilahay waman tacallaqa qofkii isku xidha wadacatan aleel wadacada waa bir waa alaab yar yaroo cadcada badda xiibteeda laga soo qaado badda xiibteeda laga soo qaadaa waa cadcad yihiin asalka bahalaa ka dhex baxay asalka bahalaa ku dhex jir bahalka ka dhex baxay marka waa waxyaalo yar yaroo cadcada badda xiibteeda laga soo qaado caleelaa la yidhaahdaa dadku inta tixaan wax waa ku sharaxdaan oo sharaxaad ahaan waa loo isticmaalaa Ah, barakaysina waa loo isticmaalaa waxaa la diidaya waa barakaysiga ah, in ayaga lasyaada dhibay celinayaan taasay waxa la diida oo shirkiga ah eedada alaabta dhiilaha iyo waxa weyaan alaabaha ku sharaxda oo sharaxaad ahaan iyo qurux u isticmaala taas maa maslada laga hadla ee barakaysiga taas way waxa la diida waman tacalaqa qofka isku xidho qalbigiisa ku xidho wadacatan aleel falaa wadaca allaahu lahu wadaca dacadu waa sukuunka iyo xasiloonida ilaahay deganaan iyo xasilooni ugama tago wey ee xasiloonida allaha ka sibo argagax allaha ku rido qofka xirta wa fii riwaayatin man tacallaqa qofkii isku xidha tamiimatan makaraan faqad ashraka ilaahay buu u shariig yeelay qofka makaraan isku xidha ama xirsi ama qardhaas ilaahay u shariig yeelay saa darteeda marka waa xaaraan qacan ah mana bannaana waa in dadka muslimiintaa ay ka fogaadaan oo ka cararaan waa inay ka fogaadaan oo ay ka cararaan walibna abi xaatim ibna abi xaatim wuxuu ka wariyey can xudayfat oo saxaabi ah radia allahu annahu xudayfa ra'aa rajulan inuu arkay ninkaasoo fii yaddii gacantiisa khaydun dum ay ku xidhan dum min alxumaa min ajli alxumaa xumad iyo qandho darteedna uu u xirtay xumad hayday ama qandho hayday ayuu ka xirtuu sidoo duntaas ha kaaga fuuda faqadacaw gacanta uga gooy taasna waxa weeyaan waa munkarko gacanta lagu suulina daad awooddo waa inaad gacanta ku jartaa gacanta uga gooy faqadaca waa ka watalaa wuxuuna akriyey qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana wamaa yu'minu ma rumeeyo akaruhum dadka badankoodu bilaahi allah ma rumeeyo ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna kuwa ilaahay u shariig yeelaya ay yihiin unbay rumeeyaan akaru naasi asagoo ilaahay u shariig yeelayo kaliyuhu rumeeya ee asagoon u shariig yeelayn ma rumeeyo iiriye marka aayaddaas saxaabigu wuxuu daliishaday duntaas la xirtay oo la isleeyahay dhibaato ha difaacdo dunta hadduu qofku isleeyahay ayadaa ah ta'hiir leh oo saamayn leh oo dhibaatada celinayda waa shirki akbar oo islaamka qofka ka saaraya hadduusa islahayna laakiin uu isleeyahay waa sabab sharcigu waxaan sabab kama dhigin qadar ahaanna sabab uma ahan oo laguma ogaanin tajrubada asagaa sabab ka dhigay marka shirki wey maxaa waxaan alla ka dhigin sabab asagii sabab ka dhiga waana shirki asqar ah markaas waxay noqonaysaa marka aayada qur-aan inuu xudayfa u dariishaday oo saxaabi ah oo ku soo degtay aayaddaasoo shirkigii akbarka ahaa shirkigii asqarkaa inuu u dariishaday maxaa yeelay cumuumka shirkiga waa caam taasay soo gelayeen shirkiga asqarka waa soo gelaya marka laakiin aayaddan dadka gabal ishkaal a uga qasha ishkaalkaas oo ahlucilmigu ay ka jawaabeen si caddaan badan ila wuxuu yidhi subxaana wamaa yuminu ma rumeeyaan akaruhum dadka badankoodu bilaahi allah ilaa walxaal ay rumeeyaan hum ayagu mushrikuun ay u shariig yeelayaan juladaas waxaa laga xaalayna aar oo aacilka yuminu ah. saaxibulxaalkii waa aar caamilkiina waa yumin qaacidaduna waxay tahay alxaalu waصfun lisaaxibihaa qaydun aamilha xaaladu waxay sifo u tahay saaxiibkeeda macnuhu wuxuu noqonaa aarku waxay ku sifaysan yihiin markay allah rumaynayaan shirki waana qayd oo waxay tahay iimaanku wuxuu ku qaydan yahay ay la imaanayaan akarunaas wuxuu ku qaydan yahay ayagoo dadku shirki samayna aarka dadka markay iimaan la imaanayan shirkina waa ku daraya noqon marka aayadda macnaheedii xaaladda ay iimaanka la imaanayaane shirkina ku daray waxaana la ogsoon yahay shirkiga akbarka ah iyo iimaanku waa didaani laa yajtamicaani waa laba shay oo did isku ah ma dhici karta labadoodu inay kulmaan labadoodu qof kuma kulmi karaan shirkiga akbarkaa ah iyo iimaanku sharciga see loo leeya marka waxay allah rumaynayaan xaaladda ay shariig yeelayaan see loo leeya xaaladdaas jawaabtu waxay tahay aayaddu asal waxa ay ku soo degtay waxay ahayd mushrikiinta shirkiga akbarkaa ku sugan iimaanka wamaa yuminu aayaddu ay leedahay maahan iimaankii sharciga ahaa waa iimaankii luqawiga ah waa tasdiiq sida maxamedulamiinu shinqiidi aad ka arki karto adwaalbayaanka wuxuu leeyahay iimaanka aayaddu sheegaydoo laga helaya ma ahan iimaan sharci ah waa iimaankii luqawiga marka la yidhaahdo man khalaqa asamaawaati waalarda waxay rumaysan yihiin oo ay tasdiiqinayaan in allah abuur markaas in la yaquluna allah idinkayaan abuuray allah taas way iimaanka ayaddu sheegayna iimaanka luqawigaana waa la kulmi karaa shirkiga abarka oo gaaladii shirkiga abarkaa ku sugneed waa ogaayeen in allah cirkii dhulka abuuray uuna koonka rabbi ka yahay laakiin iimaan harciya ma lahayn iimaan harciya ma lahayn ka jawaabto sidaasay u cadda amaa shirkiga asqarkaa iyo iimaanku way kulmi karaa xudayfana taasuu u oo qofka asagoo muumin ah shirki aqaru waa ka dhici kara waa ka dhici kara fiihi fil baabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horayda altaqliidu ad adkayn weeye fii lubsi lxalqati garaangirta xidhashadeeda la ad adkeeyey iyo walkhaydi dunta iyo wanaxwihimaa wax alla wixii la mid ah limili kale haddii loo xirto daalika waa maxee lirafci اbalaa ow dafcihi rafcu lbalaa waa balaayo joogta in lagu suuliyo dafciina mid soo socota in looga hortago wey sidaas haddii loo xirto waa in la adadkeeyo maxaa nabigu salى اlahu alayه wasalam aad ayuu u adkeeyey inziha fainaha laa taziiduka ilaa wahana fainaka low midtaa wahiya calayka maa aflaxta abadan aad u adkeeyey marka waa in la adkeeyo wixii alla adkeeyey markaad inkiraydo waa inaad adkaydo sidaas weeya ahaaniyatu masalada labayda ana saxaabiya saxaabigaas low maanta hadduu dhima lahaa walxaal hiya sufradaasu calayhi korkiisa ku sugan tahay maa aflaxa ma liibaaneen nabigaa yidhi sal اllahu calayh wasalam low midta wahiya calayka abada fiihi waxaa ku sugan xadiidkaas shaahidun markhaati likalaami saxaaba saxaabada hadalkoodii uu markhaati u yahay hadalkii saxaabada uu markhaati u yahay xadiidkaasu oo saxaabadu maxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen anna shirka alasqar shirkiga midka weyn ka yar shirkiga oo gaalnimada weyn ka yar shirkigaasu akbaru waa ka weynyahay min alkabaa'iri dunuubta kaleoo kabaa'irta dunuubta kale qamrada zinada tuugada waa ka dariyo shirkiga asqarka istususka iyo riyaaga shirkiga asqarkaaho dunuubta kaleo kabaairta waa ka atarsan yahi umana dhowaa zinada waa ka daran yahi dhiigga muslimka waa ka daran yahay waaba shirkiba zinada waa ka daran yahay qamrada waa ka daran yahay tuugada waa ka daran yahay shirkiga asqarkaa marka waa arrin khatar ah sidaas darteeda waa nagii nidhi shirki asqara marka lagu yidhaahdo ha u qaadanin shirki yar shirki yaru ma jire ee waxaa loola jeedaa kaas weyn unbuu ka yari saddex arrimooduna uga duwanya acmaashiioo dhan markaa buraydo laakiin midkuu la saaxiibaa bura laakiin shirkiga abarka acmaashii oo dhan aa burayda lain ashragta layaxbatana camaluka latakuunanna min alkhaasiriin kan kaleeto shirkiga abarka waa mukrij can ilmilla diintuu qofka ka saari laakiin asqarku kama saaro tan saddexaadna shirkiga abarka qofka ku dhinta naartuu ku waaraa laakiin asqarka kuma waaro kuma waaro saddexdaasay ku kala duwan yihiin ee ma ahan inuu yaryahay hadalkaas saxaabada uu sheegayana waa qowlkii cabdullaahi bni mascuud oo cabdulahi mascuuda wuxuu yidhi waa noo soo socota waa noo imaan doontaa sheekh maxamed bin saalax alcusayminna qowl mufiidka markuu mas'aladan sharxayuu ku keenayaa lian axlifa billaahi kaadiba axabu ilaya min an axlifa bikayrihi saadiqa cabdulaahi mascuud wuxuu yidhi sida cabdirasaaq musanafka uu ku wariyey inaan ku dhaarto fiiriya bilaahi calaykum wuxuu yidhi inaan ku dhaarto allah anoo been sheegay anoo been sheegayo inaan allah ku dhaafto aa waxay ka roontoon ka jecelahay inaan ilaahay kayrkiis ku dhaarto anoo run sheegayo fiiri anoo been sheegayo inaan ilaahay ku dhaarto qofka isagoo been sheegaya ilahay ku dhaartaa dembiga uu sameeye waa maxay waa kabiira min kabaa'ir dunuub waa kabiira min kabaa'ir dunuub waa alyamiin alkhamuusa midda la yidhahdo waa dhaarta dadka naarta tiimbida alyamiin alkhamuus waa dunuubta wahalaagta taasa iiga roonay inaan ku dhaco inaan ku dhaarto ilaahay kayrkiis anigoo run sheegay anoo run sheegay inaa idhahdo kacbadaan ku dhaarto amaan idhahdo nabigaan ku dhaarto amaan idhahdo intaan dhalayaan ku dhaarto amaan idhahdo aabbeeyaan ku dhaarto amaan idha hooyaday ku dhaarto waxaa iiga roon anoo been hooyadaa ku dhaarato intaad dhashay ad ku dhaarato kacbada ku dhaarato nabiga ku dhaarato waa shirki waa shirki laakiin ilaahay haddaad ku dhaarato adoo been sheegaya shirki maahane waa dembi kalo weyn oo kabiira shirki sayi'ada shirkiguna waa ka weyn tahay sayi'ada kabiirada kale ah, fiiri waa arrin aad u cajaa'ib badan fahamka saxaabadu soo jeedin sayiatu shirki acdamu min sayiati اkabiira shirkiga xataa askarka ilaa alxarifu biqayrilahi waa shirki askar shirkiga askarkaa ee ka weyna badan kabaairta kale marka hadalkii saxaabada ayuu daliilu yahay xadiidku ahaaliatu masalada saddexayda annahu saxaabigaas lam yucdar biljahaalati jahaalo looguma daarin oo nabigu ma dhihin sala اllahu calayh wasalam adiga jaahilaad tahayoo dhibaata ma leh daad xidhatay ma dhihin mas'alada ah jahaalo looguma cudur daarin culimmadu waxay dhahdaan fiihi tafsiil horta in lagu inkiro oo lahaa siib haddee jahaalamada loogu cudur daaro taas qof kastoo munkar ku sugan ama jaahil ahaado ama caalim ahaade waa la amra laakiin cuquubada inuu muto inaan jahli loogu cudurdaarayn xadiidka kuma taalo saas darteeda sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin mas'aladaas markuu sharxayo qowl mufiidka wuxuu yidhi sidaan sidaan ayuu yidhi wuxuu yidhi mas'alada tafsiila ku sugan aljahlu nawcaani jahligu waa laba nuuc dadka xumaanta samaynaya iyagoo jahli ku sugan waa labo jahlu yucdaru fiihi اlinsaanu wajahlu laa yucdaru fiihi insaanu jahli qofka loogu cudur daaraa iyo jahli aan qofka loogu cudur daaray waa labadaas markaasuu wuxuu yidhi qofka jahliga aan loogu cudur daarayn waa jahliga ka dhashay gaabin uu asagu gaabiyey ayadoo sababihii waxbarashada keeni laha ay taallo masjidkaana laga akrin karofankaanu ka yeerin diinkii masjidkaasaa laga akrin dugsigaana laga akrin idaacadaa laga sheegin meel kastaa lala taaganya ma baranayo adduunyadiisu iska eryadaa waana jaahil jahligiisa loogu cudur daari mayo dembi kastuu ku dhaco sida caalimka uu ugu dambaabayo ugu dambaabi qofkaas waa qofkaan jahligiisa loo cudurdaarin qofna waa qof ku barbaaray meel aan culuma joogin sida baadiyaha sida tuulooyin aan culumma joogin weligiis ma maqal qalbigiisana kuma soo dhicin waxaan aad samaynaydaa waa waa xaaraan ku dambaabima ee jaaliya looga cudurdaari miisaaluuba keenayba shiiku miisaallo ayuuba keenay wuxuu yidhi dadka markaa qofka isagu isagoo cilmigii heli kara dala diiday jahli loogu cudurdaari ma dembiga uu sameeyey hadduu macaasi yahay iyo hadduu gaalnimo yahayba waa ku dhagooba waana ku sifooba dembigaas dembiga uu sameeyey ayuu ku sifaysnaana ama gaalnimo ahaado ama macaasi ha laakiin qofka dembigan ka jaahilka weligiisba maqal qalbigiisana aysan ku soo dhicin shaygaana xaaraan ah labaa loo kala qaada muslim hadduu yahay waa loo cudurdaari waxna ka dhigma dembigaas hadduusan muslimnimo sheegaynoo gaal jaahilo yahay adduunka gaal loo oqonsana ee la dhihimaa muslim ata maadaama jaahilka aakhira markuu tagana qowlka raajixa waa la imtixaani maadaama usan weligiis diin maqan alla imtixaani oo waxaa la yidhaha naartan gal hadduu galo janna looga dhiga hadduu muran ka keenana naarta loogu tuura tusaaleyaalu keenay sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi tusaale caruura qaangaaray wuxuu ku qaangaaray dhul baadiyaa oo aan wax culumaahu joogin weligiis ma maqlin weligiis wax wax u sheega ma maqal wuxuu ku qaangaaray maalan wiilkaana waa isku jaluub janaaba ka timid waa qaangaari wuxuuna jiraa saddex-iyo toban sano ama labiyo toban sano salaadii waa ku waajib soonkii waa ku waajib sakadii waa ku waajib wax walba waa ku waajib waa qaangaari laakiin culmo waxu u sheegta weligiis ma arag saas darteed wuxuu haystaa shan iyo toban sana lagu qaangaaro u haystaa salaad ma tukado ma soomin saasuu ku wey shan iyo toban ku gaarana iyo soonkii tegey midna la amri amrima inuu soo qalleeyo jaahil ah waana loo cudurdaari hal weligiis sheegada ma maqalba waa la mid gabadhi waa gaarto xayd ee ka yimid ayadoon shan iyo toban gaarin ayaa dhiigga caadada ku dhacay weligeed ma maqal wax leh dhiigga caadada gabdhuhu waa ku qaangaara meel waxay iska joogtaa ama duur ah ama aan diinba laga sheegay waxay u haysataa han iyo toban kaliya halagu qaangaara han toban ay sugayda halkaasay higsane salaad ma tukan ma qubaysan ma soomin han tobankiina waa ka bilowda cibaadadii hadhow markay han toban gaartay kadib hadday ogaatay laamri ma inay soo qalaydo jaahilad bay ahayd waana loo cudurdaari laakiin qofkii magaalada joogay ee wiil gabar ahaa ee qaangaareen ee salaadii soonkii saas uga tageen aanna ogeyn laakiin magaalay joogaan meel cilmigii yaallay joogaan hadhow markay ogaadaan waa inay soo qalleeyaan hayl ayagaa gaabiyey iyagaa gaabiyey marka jahliga saasaa loo kala qaadinoo midna waa loogu cudurdaari midna loogu cudurdaari maaha araabicatu masalada afrayda ikhbaaruhu waa nebiga sheegidiisa uu sheegay annahaa garaangirta uu xirtay laa tanfacu anfici min filcaajilati adduunka adduunka xataa anficinin iska da aakire bal iskaga daa taduru waa dhibe inay anfacdo iska day waa dhibe liqowli nabiga qowlkiisana u daliila nabigu uu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa taziiduka kuu siyaadime wahanan dacfi maahana wax kale kuu siyaadime alkhamisatu masalada shanayda alinkaaru waa inkirid bitaqliidi ad adkayn lagu inkiro calaa man facala qofkii sameeya mila wixii lamid a ah garaangirtaas oo qofka biyaha badda surtay guriga iyo midka waxa weeyaan xildiidda xirtay iyo midka waxyaalaha kaleeto ay u xirxiran yihiin iyo qardhaasyada waa in sidaas loo inkiro dadka nabiga rumaysano waa inay inkiraan oo yidhahdaan war shirkiga ka carara asaadisatu masalada lixayda atasriixu caddayn weeye bianna man tacallaqa qofkii isku xiro qalbigiisa ku xira shay-an shay wukila ilayhi waa loo tala saarta qofkii qalbigiisa shay ku xidhan oo yidhaahdaa shaygaasa wax kuu tanaa waa loo tala saartaa waxaana la yidhaha asag waxa kuu qabto taasna waxa weeyaan xadiidka imaam axmed u wariyey ayaaba sidaas ahba man tacallaqa shay-an wukila ilayhi qofkii shay isku xidho qalbigiisa ku xidha ilaahi weynaa garabkiisuu ka baxaa markaasaa la yidhaha shaygu waa kuu qabto shaygu waxa kuu qabto marka ilaahay waa inuu addoonku isku xidhaa asagaa wax u qaba kare asaabicatu mas'alada toddobayda atasriixu waa caddayn bianna man tacallaqa qofkii isku xidha tamiimatan makaraan ama xirsi faqad ashraka qofkaasu ilaahay waa u shariig yeela ilaahay waa u shariig yeela ahaaminatu mas'alada sideedayda anna tacliiqa alkhaydi min alxumaa oo qandhada iyo xumadda laga xirto min daalika shirkigaasay ka mid shirkigaasay ka mid tahay sidii xudayfaba uu aayadda u akhriyey ataasicatu mas'alada sagaalayda tilaawatu xudayfa xudayfe aqrintiisa alaayata aayadda uu akhriyey daliilun wuxuu ku tusaa calaa anna saxaabata saxaabadu yastadiluuna inay u daliisho jireen bilaayaati aayadaha allatii aayadaha fii shirki shirkiga ku soo aroortay shirkiga alakbari weynaynta badan cala alasqari shirkiga midkaas ka yar inay u dariisho jireen kamaa dakara ibnu cabaas siduu ku sheegay fii aayati baqara aayat baqara sida cabdullahi ibn cabaas ku sheegay falaa tajcaluu lilaahi andaadan aayaddaasuu ku sheegay ilaahay mid ha u samaynina shirkigaas waxaa ka midu yidhi alaa tajcalu lilahi andaad waxaa ka midu yidhi cabdullahi ibn cabaas shirkiga iyo nidka inaad tidhaahdo xalay haddaan eygu joogi lahayn tuugu waa noo soo dhici laha ee eygu eygu markuu qaydiyey markaasaan kacnoon iska celin taasaaba shirkiga ka midu waa inaad tidhahdo ilaahay baana badbaadiyey inaad tidhaahdo markabka naaquuraha waday markabka aan khabiir ahaa lahaa ee hadduusan maanta khabiir ahaa lahayn waa nala quusi laheed doonta iyo markabka ood badbaadadii xaggiisa u tiirido taasaa ka mid u shirkiga taasaa ka mida darawalkaa wuxuu ahaa qof khabiir ahee xalay tuuga kama amnaan badbaadneen shirkiga laguu sheegaya kaasaaba ka mida oo midka asqarka ah kaasaa ka mida ataasicatu masala masalada sagaalayda xudayfe akrintiisa al aayata aayadda uu akriyey daliilu wuxuu tusaa calaa anna saxaabata saxaabadu yastadiluuna kuwo u daliishada inay ahaayeen bil aayaati aayadaha allatii aayadaha fi shirki akbari gaalnimada weyn ku soo arooray cala alasqari midka ka yar kamaa dakara ibnu cabbaas siduu sheegay fii aayati lbaqara maxaa yeelay shirkiga waa ismu jinsi ismu jinsigaas ana tacliiq alwada'i aleelsha xidhashadeeda aleelsha xidhashadeedu canil cayni isha iyo cawriga laga xirto min daalika shirkigaasay ka midta shirkigaasay ka midta alxaadiyata cashar masalada koob iyo tobnayda adducaau waa in la habaaro calaa man qofkii tacallaqa isku xidha tamiimatan makaraan iyo xirsi iyo qardhaas qofka isku xidha waa in inaan ilaahay u dhammaystirin waa in saas lagu habaaro adducaa waa in la habaaro calaa man qofkii tacallaqa isku xidha tamiimatan ana allaaha laa yutimu lahu inuusan ilaahay u dhammaystirin ogaa cibaarada waxa ficnada la yidhi adducaau calaa man tacallaqa tamiimatan allaa yutima allaahu lahu cibaarada saasaa ku qorxooneed allaa yutima allaahu lahu inaan ilaahay u dhammaystirin waman tacallaqa wadacatan caleel qofka isku xihana falaa wadaca allaahu lahu laba macnay leedaha fiiri falaa wadaca allaahu lahu ilaahay xasilooni iyo deganaan ugama tago iyo falaa wadaca allaahu lahu wax kayra alla ugama tago khayrka dhan allah ka suuli taas dambuuna ku fasal shiiku ey laa taraka allaahu lahu wax kayra ilaahay ugama tago wax kayr ah ilaahay ugama tago ka waa in la habaaro saasuu mudan yahi in la habaaruu mudan yahi baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaani maa shay caddayntiisu u baab yah jaaa yimid fi ruqaa tufafyaalka ku yimid iyo watanaa'imi makaraannada baabkan wuxuu ka hadlaa tufta reer hebelaa ku tufa xanuunka hebel ah sharcigu wuxuu ka qabaa reer hebelaa ku tufa haraanka reer hebel qaniyaday ku tufaan reer hebel waxay ku tufaan ka baxa hebelna wuxuu ku tufaa hebel waxaasu asna akriyaa iyo xirsiyada iyo makaranada qardhaasyada iyo madiidada ah, gabaraan shiikow rabay waa igu soo jeesa diidaye madiida ii tuf ayadana sharciga kuqaba baabkaana ka hadla baabkaan aa ka hadla baabu maa haadaakanu baabu bayaani maa shay caddayntiisuu baab yahay jaa yimid fi ruqaa tufafyaalka iyo watanaa'imi makaraanada ku yimid oo ku soo arooray fi saxiixi fi lxadiidi xadiidkii waxaa ku sugnaaday xadiidkii asaxiixi ee saxiixa ahaa xadiidka almarwiyi laga wariyey can abi bashiir xadiid ka dhig muslim ay xadiidka wariyeen bukhaari muslim ayuu ku sugan yahay xadiidka almarwiyi laga wariyey can abi bashiir alansaari annahu abi bashiir saxaabiga la abibashiir qays ibnu cubayd aa magaciisa la dhihi jiru ibnu sacad annahu abibashiir kaana wuxuu ahaa maca nabiy nabiga la jirkiisa sal اlahu alay waslam nabigu la joogay fii bacdi asfaarihi safaradiisa gobol ka mid ah safaradiisa gobol ka mid ah uu nabiga la joogay fa arsala nabigu wuxuu diray rasuulan ergey ergeyuu diray nabigu ergey ergeygaasuna wuxuu ahaa zayd ibnu xaarisa zayd ibnu xaarisa ayuu ahaa ergegaasu nabigu diray wuxuu la diray allaa yabqayanna inuusan ku baaqi noqon fii raqabati baciirin neef geela qoortiis qilaadatun kuul kuushaasoo min watarin boqon ka ahaatay amase xari qaanso ow qilaadatun ama kuul ilaa qudicad waa in la gooya marka xukun sharciga soo dego nabigu qofu inta u dhiibu leeya iclaamiya dadka ka dhex sheeg nebigu saxaabigan ayuu diray zayd bnu xaarisa wuxuu yidhi masaladan iclaani waxaad iclaamidaa neef geela qoortiisa waa inuusan baaqi ku noqon boqon xariga qaansada maarka lagu xidho waa inaan lagu arag waa inaan lagu arag ilaa haddii neef lagu arko waa in laga jara waa in laga jara saasuu nabigu la diray sal اlahu alيه waslm allaa yabqayana waa inuusan baaqi ku noqon fii raabatin fii raqabati baciiri neef geela qoortiis qilaadatun kuul kuushaasoo min watarin boqon xaggiisa ka ahaatay boqon ama xarigga qaansada ow qilaadatun waa shaku raawi ow qilaadatun ama kuul ilaa qudicad waa in la gooya culammadu waxay isku khilaafeen owdaanu ma shaku raawiyaa se waa iska cadaf haai leeya waa shaku raawi raawida wuxuu ku shakiyey inuu shiiqiisu yidhi qilaadatun min watari oo shayga nabigu uu diida ee ahayd xariga qaansada iyo inuu ahaa qilaadatun kuuloo dhan ha kala qaadina laakiin abu dawuudta wuxuu wariyey ayadoon shaki lahayn oo ah qilaada ayadoon shaki lahayn oo ah wax allo wax kuulahoo dhanba waa in laga gooyo taasuu weli maxay ahayd xarigga qaansada imaamulbaqawi sharxu sunna juuska koob iyo tobnaad labaatan iyo toddoba safxada ah wuxuu yidhi imaamu maalik wuxuu yidhi oo ku fasiray amarka nabiga sala allahu calayh wasalam ee uu nabigu amray kuulaha in laga gooyo geela waa kuushaas midii loogu xihay inay ilka ilaalido inay ilka ilaalido maxaa yeelay gaaladii horaa waxay ahaayeen qaansada xariggeedu markuu gaboobo markuu duqoobo oo uu bolol gaaro qaansadii xarig kale ay ku xidhanayaan xariggii duqa ahaayee gaboobay xariggaasay geela surka uga xidhanayaan ayagoo aaminsan geelooda inuu ka ilaalinayo isha geelooda inuu isha ka ilaalinayo iyagoo aaminsan sidaas darteeda dhammaan wixii xari qansaa waa xaaraan in geela sulka looga xidhaa bataatanba dhammaan wixii kale oo aan xari qaansa ahaynna wixii loo xihay inuu dhibaato celiya xaaraan ee waxa kale waa bannaan yihi waxa kale waa bannaan yihi de qur ku sugan tahayba in waxa weeyaan geela hadiga ee kacbada loo wado surka wax looga xidho jacala allahu kacbata albayt alxaraama qiyaama linaas wa shahra alxaraam jacala allahu kacbata albayt alxaraama qiyaama linaasi wa shahra alxaraam waalqalaa'idda ha waalqalaa'idda waqalaa'idda waa geela surka looga soo xiray calaamadaha oo waxay samayn jireen carabti hore waa samayn jirta muslimiintuna waa samayn jireen neefka hadigaahe kacbada loo wado si qof walba u gartoo loo ixtiraamo surkaa calaamad looga xidhi jiro geed iyo mayrax iyo ayaa looga xidhi jiray caaisha waxay tihi hadiga nabiga xarigu ku xidhay anaa gacantayda ugu soohay gacantaydaan ugu samayi marka in surka wax looga xidho geela waxa la diida ma ahane waxa la diidaa waa laba shay horta xariga qaansada oo duqubay bataatanba waa xaaraan isagu o inta kale waxaa xaaraana wixii il looga xidho iyo shar iyo balaayo inuu ka celiyo taas wey midda xaaraanta taas wey midka xaaraanta oon la ogolayn marka way la gooyo taasna waxay kutusaydaa nabiga sal اlahu alيه waslm siduu ula dagaalami jiray shirkiga khuraafada siduu nebigu ula dagaalami jiray salى اlahu alيه waslm wallahu subxaana wa taعala aclam slى اllah وslm وbaarك alى nabiyina mxamed